allahuma صل على muxamadi wacalaa آله waasxaabih wman tabicahum biixsaani ilaa ywmi اddiin ama bacd rawa albukhaariyu can caaishata radia allaahu canhaa bukhaari wuxuu ka wariyey caaisho ilaa raadi ha ka noqdee qaad inay tidhi jaa-ad imra'atu rifaaca haweenaydii rifaaca ayaa timid alqurabiyi rifaacihii loo nisbeeyey reer bani qurayda rifaacihii loo nisbeeyey reer bani qurayda jaa-at imra'atu rifaaca rifaaca haweenaydiisii ama xaaskiisii ayaa timid rifaacihii alquradiyi ee reer bani qurayda loo nisbeeyey ila nebiyi nabigay u timid sala allahu calayhi wasalam markaas xaaskiisii ma ahan mar horuu qabi jiray markaan ma ahan inay isaga xaas u tahay waa arki doonaa laakiin waqti hore ayay xaaskiisa ahaad way kala tageenoo wuu furay faqaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa rasuulkii allow cinda rifaaca rifaaca agtiisaan ku sugnaa macnaha rifaaca sawjadiisii ayaan horay u ahaa jiray fa dallaqanii waa i furay faabadta dalaaqaygiina waa gooyey faabadta ayaa hadda nusqada noogu taalla laakiin saxiixbukhaari waxaa ku taalla fabatta oon hamse lahayn batta dalaaqii lafdigan oo abatana nasaa'iga asna wariyey dalaaqaygii wuu gooyey dalaaqaygii wuu gooyey waxay ula jeedaa dalqadihii wuu dhammeeyey oo saddexdii dalqo waa uu dhammeeyey dhammayntaasna ma ahayn in uu hal mar saddex dalqa ku dhawaaqay ma ahayn riwaayad saxiixbukhaariga waxaa ku sugan inay tidhi dallaqanii aakhira alaai tadliiqaat saddexdii dalqo tii ugu dambaydu ugu furay macnaha saddex gooruu furay hal dalbuu ku furay waa rajciyaystay haddana dalqad kaluu ku furay waa radxiyaystay dalqadii ugu dambayduu ku furay riwaayaddaas caddaynaya riwaayaddaas bukhaariga waxay leedahay dallaqanii aakhira alaai tadliiqaat saddexdii dalqod tii ugu dambaydu ugu furay marka dalqadihii waa ka dhammaadeen waa ka baa-intay baynuuna kubraa oo usan dib u soo cesho karin nikaax cusubna kuma guusan kara markaas rajciyana lama arko fatasawajtu waxaan guursaday tihi cabdiraxmaan ibna zabiir zubayr ma waa zabiir calaa wasni amiir ah, sida amiir oo kale marka zabiir waa fatasawajtu waxaan guursaday cabdiraxmaan ibni zabiir cabdiraxmaan ibni zabiir ayaan guursaday wa inamaa wax kale ma ahan macahu cabdiraxmaan la jirkiisa midlu hudbati thawb marada faraqeeda oo kale ayaa ahaaday hudbada waxaa la yidhaahdaa marada marka faraqeeda meeshaas dun marka lagu reebo meesha ay maradu ku dhammaato sida dunta la iskugu samaynaya dun caadi alooa loo dayna oo marada dhan dhinaceeda ku safan duntaas aan isku samaysnaynoo dun kaliya ah duntaasaa la yidhahda hudba waa mara maryaha gobola faraq loo yeedha oo maradii sida loo qaaraba iyadoo awal mara caadi aheedaa la tifaa si ay u yeelato faraq sida imaam daano kale waa dhanka oo baatiga xataa gobolaa saas laga dhiga maradii siday u joogtay la tifa marka marada darafkeedoo dhan waa dun caadiya oo aan samaysnayn taasaa la yidhaha hudba marka waxayna hadalkaas ula jeedaa macnaha awood male wey oo xibintiisa taranka maradaas faraqeeday lamidtoo wax awooda laguma arko waayo waa kelimad laga xishooda laakiin inay nabiga hortiisa ka sheegto maxaa keenaya xukunkaa ku xidhan xugun sharciyay rabtaa inay ogaato marka haddii masalada xugun ku xidhan yahayna waa in la sheego haddii kale xukunkii lama ogaan karo waxay rabtaa gabadhaan xugun inay ogaato faqaala nabigu wuxuu yidhi aturiidiina ma waxaad doonaysaa ma waxaad rabtaa an tarjici inaad ku laabato ilaa rifaaca ta asagu ku furo rifaaca inaad ku laabato miyaad rabtaa laa ku laaba maydid xalaal kuuma aha xataa taduuqii ilaa aad dhadhamido cusaylatahu cabdiraxmaan ibnu subayrkan dambood guursatay malab yarowgiisa wayaduuqa asaguna uu dhadhamiyo cusaylata kii malabyaroogaaga macnaha jimaac toosa ilaa uu dhaco xalaal kuu noqoma ninkii hore wa abubakrinna jaalisun mid fadhiyuu ahaa cindahu nabiga agtiisa markay hadalka dhahaysay hadalkaas macnihiisu waxay tahay ninkii hore xalaal kuu noqon maa ilaa jimaac toosa uu dhaco oo galmoosho rasmiyu ay dhacdo oo istimtaaci iyo kuraaxaysigii adiguna aad dhadhamido isaguna dhadhamiyo xalaal noqmay sidaas daraaddeed gabadha nin hadduu furo oo dalqadihii dhammaadaanoo saddexdii dalqo ay ninkii ka dhammaatay hore ku furay shan arrimood ilaa la helo ninkaas kuma soo laabo karto shan arrimood ilaa gabadhaas ay marto ninkaas xalaal uma noqon karto nikaax cusubna kuma guursan karo rajciyana kuma guursan karo waa in shan arrimood ay soo martaa koow ninkan saddexda dalqood ku furay waa inay ka ciddo tirsataa gabarh ciddo ku jirta nikaax ma qabto gabadhiyon ciddadeedu dhammaan hadday tiraa ninaan guursaa waa ziro asagu hadduu ogyahay ninkaas waa zaani ayaduna waa ziro waxay ku dhaca gabarh ciddo ku jirta nikaax ma qabto waa in ninkii hore ciddadiisu dhammaataa siday cidda ku dhammaa jirtay ille ciddadu isku si kuma dhammaatee waa koow ninka damboy guursanaydo waa inuu yahay nin guur raba oo dhaqan raba ee uusan ahayn nin lala soo heshiiyey oo raba inay inta habeen uu la seexdo kadib ay ninkii hore ugu u xalaaleeyo oo nabigu ninka saasa wuu nacalabayba lacana allaahu muxallila waalmuxallalu lahu uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam macalad alla ku rido naxariistana alla ka fogeeyo ninka haween u guursada ninkii hore xalaal ha u noqoto iyo ninka nin yidhaa ii guurso xalaal ha ii noqotee oo asagu u dirsada labadaba macalad alla ku rido ma bannaana waa xaaraan qadcana marka ma banaana nabigu wuxuu ku tilmaamay mustacaar ninka haweenay u guursanaya ninkii horeeto ha u xalaal noqoto orgi lasoo caariyeystu ku tilmaamay orgi lasoo caariyeystay si uu ariga u dhibiyo saasuu ku tilmaamay wuuna naclaba marka kaasu guur maaha waxaa la rabaa nin guurdoon ah inuu guursado oo gabadha dhaqan ka raba ayada niyadeedu xalaal iyo xaraan ma keento ayadoo daysleeda ninkii aad ku laabatid ooy niyada uga jirto xalaal iyo xaraan midna kuma xidhna ayada laakiin ninka guursanayay ku xidhanta masaladu waa inuu asagu wax kale uusan ka riban gabadha guur ka raba weliba weligeediina uu ku nikaaxiyahay nikaax beenbeeneed iyo suuq madow iyo khudba siro aysan ahayn waa laba shardi waa laba shardi shardiga saddexaadna waa in ninkii u galmoodo oo jimaac toosu u dhaco ee haddii nikaax kali u dhaco oo uu furo ninkii hore kuma laaba karto uma xalaal ahan waa in waa middaas midda nabigu caddaynaa xataa taduuqii ilaa aad dhadhamido cusaylatow malab yarowgiisa malabka wuxuu ku shabaha waa istimtaacii jimaaca wayaduuqa asna uu dhadhamiyo cusaylataki malab yarowgaaga macnaha galmoosho toosa waa inay dhacda waa marka nikaax keliyu kuma filna waa shardi saddexaad shardiga afraad ninkaas waa inuu ama furo ama ka dhinto shardiga afraad shardiga shanaad waa inay ninkaas haddana ka ciddo tirsato oo ciddadiisi ay dhammaato shantaas markay soo marto ninkii hore waa u xalaal hadduu guursanayo oo guur sax ay markaas isdoonaan oo weligeedi ku nikaaxiyo waa u xalaal markaas laakiin shantaas ayadoon soo marin ninkii hore kuma laaban karto gabadha rawa albukhaariyu can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa qaala cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaalo nebigu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fii binti xamsa gabadhii xamsa uu dhalay xamsa ibn cabdilmudalib waa nabiga adeegiis aabbihiis ula dhasho gabadh uu dhalay nabigu gabadhaas wuxuu ka yidhi laa taxilu lii xalaal ima ahan inaan guursado gabadhaan adeerkay dhalay inaan guursadaa xalaal ima ahan sababtu ma ahan nabiga sal اlahu alayه wasalam iyo xamsa oo adeerkiisa ah isku naas nuugeen marka dhinacaasuu walaal uga yahay waa walaalkiis naas la nuugay oo gabar la dhihi jiray fuwayma oo addoon aheed oo abulahab oo nabiga adeerkiisuu lahaa gabadhaasaa wada nuujiday labadooda oo xamsana nuujiday nabigana nuujiday fuwayma fuwaymaa nuujiday marka isku naasay nuugeen qofka naaska kula nuga waa walaalkaa kula dhashay oo kale marka gabadha uu dhalo adeeraad u ta ma guursan karti ah, ma guursan karti adeeraad ut adeeraad u ta wuxuu yihi salى اllahu calayh wasalam laa taxilu lii xalaal iimahan gabadhaas yaxrumu waxaa xaaraan ku ah min aradaacati xagga nuugmada maa yaxrumu waxaa xaaraam ka ah min anasabi xagga nasab nuugmada xaggeeda waxaa xaaraam ka noqda inta nasabka xaaraan ka noqota hiya gabadhaanu ibnatu aqi walaalkay gabadhii uu dhalay weeye min aradaacati xagga nuugmada igu walaal ah xamsa weeye waa nabiga adeerkiis wuxuu leey walaalkay naasay wada nuugeen marka naas hadday wada nuugeen intii nasabka ku xaaraan noqon jirtaa xaaraan ku noqeen nuugmada hooyada ku nuujidayan kuma dhalin way ku nuujideen hooyadii ku dhashay lamidta ma guursan kartid macnaha xagga guurka waa kaa xaaran ma ahan inay ku dhaxlaydo dhaxalkaaga male islaanta ku nuujida laakiin guur sida hooyada ay xaaran kaaga ta gabadha naaska kula nuugtayna waa walaashaa waa kaa xaaran ma guursan kartid gabadha naaska kula nuugtay gabadha ay dhashayna abtiyad u tahay waa kaa xaaran ma guursan kartid wiilka naaska kula nuugay wiilkaas walaalu kuu yahay gabadha u dhalay adeeraad u tahay ma guursan karti waa kaa xaana wiilka naaska kula nuugay gabadha u dhalay adeerkeeda ma guursan karti haweenayda naaska ku nuujiday haween gabadha la dhalatay waa habaryarta ma guursan karti haweenta naaska ku nuujiday caanuhu iskama imaana ninaa qaba saasay ku irmaanaata ee aan iska yeelanay gabar la guursan ninka ninkeeda zawjkeeda aabbaha oo kale wey sidaas daraaddeeda gabadha la dhalatay waa eedada eedada aabbaha la dhalatay way ma guursan karta haweenta ku nuujiday caanahan ay ku irmaanaatay iskama imaan zawjay leeda zawjkaas aabbaoo kale kuwiy gabadha la dhalatay waa eeddada hooyadiis waa ayeyda intii nasabka xaaraanku eeda xaaraanku waa nuugmada markaad nuugto haweeney aan hooyadii ku dhashay ahayn intii nasabka ku xaaraan noqon jirtoo kalaa kaa xaaraan noqoy oon guurku kuu qabayn rawa الbukhaariyu can abi muusa abi muusa alashcari cabdillaahi bni qays wuxuu ka wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abi muusa alashcari samica samica nebiyu nabigaa maqlay sala allahu calayh wasalam rajula nin rajulkaasoo yufni ammaanaya calaa rajuli nin kale nin nin ammaanayaa nabigu maqlay nin nin ammaanaya oo wa yudriihi ku xadgudbaya fii madxi ammaantiisa ninuu ammaanayay ammaantiisiiuu ku fogaaday oo ku xadgudbay oo sifaad uusan lahayn uu ku sheegay sifaad uusan lahayn uu ku tilmaamay waa ku xadgudbay mana banaana in lagu xadgudbo qofka la ammaana xataa nabiga ma banaano sal اlahu alay waslm saxiixulbukhaariga waxaa ku taalla laa tudruunii kamaa adrat nasaara ibna maryama inamaa ana cabdullah faquuluu cabdullaahi wa rasuuluh aniga markaad i ammaanaydaan ha igu xadgudbinina sida kirishtaanku ugu xadgudbeen nabi ciise ammaantiisa kirishtaanku nabi ciise inta kor u qaada inay ilaahnimo gaadsiiye ama inay ilaah yidhaahdeen war markaad ammaanaydaan ha igu xadgudbinina sida kiishtaan ugu xadgudbay nabi ciise ma jecli in laygu xadgudbo nabi wuxuu ihi sala allahu calayh wasalam ma jecli mansilada alla idhigay meel ka korayda in lay geeyo aniga addoon allaan ahay rasuulka allaana ee markaad i ammaanaydaan waxaad tidhahdaan addoonka ilaahay rasuulka ilaah saasuu yidhi nabiga sala allahu alay markuu arkay nin nin ammaanaya oo ku xadgudbaa nabigu wuxuu yidhi faqaala nabigu wuxuu yidhi ahlagtum waad halaagteen ow amase wuxuu yidhi qadactum waad goydeen dahra rajuli ninkan dhabarkaad ka jabideen ammaantu ma fiicno nabigu ninkii la ammaanayo wuxuu yidhi ninkan aad ammaanteen dhabarkaad ka kala goydeen waa halaagteen sababtu waa maxe shaydaanaad ugu kaalmaynay markaad ammaanto adoo kale lama arag qof cajaa'ib laa tahay weli soo daahira ayaa tahay shaydaanku wuxuu leeyahay weli soo daahirayaa ta adiga cajaa'ibaad leedahay intaasuu qalbiga ka gelinaya khalaas oo u dhammaa bal waxaa dhacdaa daacaadkii badnaa yuu samayn jiray inuu yareeyo oo is yidha adiga xaalkaa waa arrintaadu waa dhinacay noqoto daacaadkii xataa inuu yareeyo is-ilaalintii uu dunuubta iska ilaahay inuu yareeyo oo uu isla fiicnaado ismahadiyo waa atar waa atar marka shaydaan haugu kaalmayn ha ammaani xaafidka iyo imaamu nawowi iyo dhammaan shuraaxda waxay leeyihiin dadku isku miisaan maaha qof la og yahay inuusan isla ficnaanayn oon guruur gelayn hadduu yahay qofku waxa uu ku sifaysan yahay haddii lagu tilmaamo waxaaba dhacda dhiirigelin inay u noqoto sii dadaalo laakiin qofka laga cabsanayo inuu fidloobo waa qofkaas qofkan la ammaanayn labo in qofku intuu ku sifaysnaa in laga badiyaana maba bannaano waa xaaraan qofku sifadii u lahaa wax ka badan in lagu sifeeyaa waaba xadgudubo waa xaaraan haddii xataa inta uu leeyahay haddii lagu tilmaamo haddii laga cabsanayo inuu fidloobana ma bannaano iyadana laakiin qofkii laisleeyahay ma fidloobayo intii uu ku sifaysnaa lagu sheegaa waa banaanta yidhaahde rawa lbukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu bukhaari abu hurayre wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alaaatun saddex qof macnaha saddex nuuc oo dadka ka mida ah wey alaaatun saddex nuuc oo dadka ka mid ah laa yukallimuhum ullahu ilaahay lama hadlo walaa ynduru ilayhi ilaahayna ma fiiriyo yooma alqiyaamati walaa yusakiihim ilaahay ma u dembi dhaafo ma dahiro walahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliim cadaab oo aad u xanuun badan ayaa u sugnaaday alaaatun saddex qof laa yukalimuhum ullahu ilaahay lama hadlo lama hadlo waxaa loola jeedaa naxariis kulama hadlo ibnu jariir dabari suurat baqara iyo suuratu alcimraan labadaba ku keenaa waxaa loola jeedaa ilaahay naxariis kulama hadlo laa yukallimuhum bimaa yuxibbuunahu wayashtahuuna waxay jecel yihiin kulama hadlo dadkaas laakiin wuxuu alla kula hadlaa wax murugo geliya imaam nawowina sharaxa saxiix muslimka wuxuu yidhi jumhuurta mufasiriintu waxay yidhahdeen laa yukallimuhum kalaaman yanfacuhum hadal anfaca ilaahay kulama hadlo laakiin wuxuu kula hadlaa hadal aan anfacayn oo murugo geliyo cadaabka dhandhami iyo waxa weyn hadalla lamid a walaa yanduru ilayhim ilaaha ma fiiriyo yowma alqiyaamati loolama jeedo uma jeedo wax ilaahay ka qarsoon lama arko ah. wax walba alla waa arka laakiin naxariis kuma fiiriyo wey wax naxariisa alla kuma fiiriyo wey ee waxaan alla ujeedin lama arko gaal iyo muslim qof fiican iyo qofku dhammaan alla waa ujeedaa ee waxaa loola jeedaa naxariis alla kuma fiidin naxariis alla kuma fiidin walaa yusakiihim alla ma dahiro macnaha alla uma dembi dhaafo wey walahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliimun oo jirkooda xanuujiya u sugnaaday saddexdiiyuu tilmaamay nabigu sala allahu calay wasalam rajulun alawalkan ugu horeeyaa rajulun waa qof qof aa loola jeedaa rag iyo dumar rajulkaasoo calaa fadli maain biyo baahidiisa ka dheeraada haya biyo oo baahidiisa ka soo hara ayuu haystaa biyo baahidiisa ka soo hara rajulu waa qof rajulkoo calaa fadli maain biyo dheeraad ah ku sugan oo ka soo haray xaajadiisa rajulkaasoo bidariiqi waddo ku sugan oo waddo degan rajulkaasoo yamnacu u diidaya minhu biyaha ibna sabiili musaafirka waduu degan yahay biyuu haystaa biyuhu baahidiisa waa ka soo haraan dadka musaafirkaahu u diidaya qofkaas ilaahay naxariis kulama hadlo ilaahay naxariis kuma fiiriyo ilaahi waynaan uma dembi dhaafay cadaabu ilaahay u diyaariyey qofkaas ka waa xaaraan qadcana ma bannaana inaad diiddo biyihii adoo haya musaafirka u diido ama dadka ooma ka labaad wafaani wa rajulun waa nin baayaca ballan iyo beeco la galay rajulan nin uu beeco iyo ballan la galay laa yubaayicuhu xaal uusan ballanka ula gelayn ilaa lidunya adduunye maahan madaxweynu doorana ama mid guddoomiyahu doorana qofuu doorana markuu ballanka iyo beecada la gelayo doorana adduunyuu ka raba dhaqaalaan ku siinaha idooro amase jagan ku dhiibaahay dooro saasuu ku doorana adduunyuu ka raba ama xoolo ama kursi saasu ku doortay saasu ku taageeray saasu ku taageeray fa in ki uu doortay haduu siiyo hu qofkii maa yuriidu wixii uu rabay xoolihiiuu siiyey xooluhu rabu siiyaa ama kursigiiuu siiyey wafaa lahu waa u oofina ballankii weligiis waa taageena duu wixii lagu ballamay siiyo xoolihii ama kursigii waa taageera wuxuu isaga xaq ah halala shaqeeyo imaamka xaqaa ah, uu wa ilaa in lam yucdi hadduusan siin markuu kursigii fadhiistay jagadii uu ballanqaaday waa u diiday ama xoolihii u diiday lam yafil lahu ballankii asla woofin maa ka baxaa wuxuu le hala rido ayr ma ha lagu kaco annagaa naqaan idinkuma taqaanaan dadka iyo diinka iyo dalka midna maslaxad maayo dhihi maayo anuu xoogaaga iidid dhihi ma anigu ii diiday xoola dhihi kursiyu ii diiday dhihi wuxuu leeyahay diinka iyo dadka iyo dalka midna ma anfacayo waa in ummadda laga qabto waa cadow waa ku kaca qofka nuucaasa oo madaxda u doorta dhaqaalaha amase u doorta kursiyaa lagu siinaa ilaahi weyna naxariis kulama hadlo aakhiro ilaahay naxariis kuma fiiriyo ilaahi weyna cadaab kulayl badan u diyaariyey dembigiisana ilaahay qofkaas ma dhaafo maxaa yeelay wuxuu ka ganacsanayaa maslaxaddii ummaddo dhan waxaa la rabaa imaam marka la dooranayo in lagu doorto diinka inuu ilaalinayo xuduudda alle inuu oogayo xumaanta inuu ka hortegayo wanaagga inuu dadka farayo cadaalada inuu samaynayo ballan in saas lagula galo aan kursi iyo dhaqaala midna ballan lagula gelin laydhaha ballan waxaa ah diinka alle inaad ilaalay ballan waxaa ah inaad wanaagga dadka u sheegayo ballan waxaa ah inaad xumaanta ka hortegaydo inaad cadaalada ilaalaydo inaad jawrka ka hortegaydo balanka saas waa in lagula galaa qofka balanka kula galaa dhaqaalo inaad isiinaydo qoyska yaga inaad jaga heblaha u dhiibaydo inaad qofkaas ilaahay naxariis kulama hadlo ilaah uma dembi dhaafo ilaah naxariis kuma fiiriyo cadaab xanuun badan u diyaarsada wuxuu ka ganacsanayaa ummadda dantooda waa cadow wey qofka kan saddexaad wa rajulun waa qof saawama la gorgortamay rajulan qof bisilcatin badeeca kula gorgortamay bacda alcasri salaada casri kadib bacd alcasr badeecuu gadaa qofaa u yimid ka gadana intaas iga sii maya kaa siima ee intaasaan ku rabaa fa xalafa kii badeecada haystaa dhaartay bilaahi alluu ku dhaartay laqad acdaa inuu ka bixiyey bihaa badeecada kadaa wakadaa iyo intaas iyo intaas ilaahayuu ku dhaartay inuu intaas ka soo baxshay fa akadahaa kiina badeecadii waa qaato waa gata laakiin waa qof been sheego been ku dhaartay saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan faxalafa billaah laqad acdaa bihaa maa lam yucdi wuxuu ku dhaartay inuu badeecadan ka bixiyey wax uusan ka bixin waa qofkaas qofka cadaabka loo ballan qaada wuxuu ku dhaartay badeecadan inuu ka bixiyey wax uusan ka bixin muxuu ku dhaaranaa liyuuqica fiiha rajulan min almuslimiina qof muslimiinta ka miduu raba dabinka inuu ku rido oo uu dhaqaalo culus ka qaato qofka nuucaasa ilaahay naxariis kuma filiyo aakhire naxariis kulama hadlo dembigiisa ma dhaafo cadaab kulayl badanu leey oo ilaahay u diyaarsan cadaab kulayl badanu leey rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can caaisha radia allaahu canhaa zawji nebi nebiga xaaskiisii ah sala allahu calayhi wasalam qaalad inay tidhi kaana rasuulullaah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa araada markuu doono an yakhruja inuu u baxo safaran safar aqraca waa u qurcay jira waa u qori tuuri jiray bayna aswaaji xaasaskiisa dhexdooda nin kasta waajib saasaa ku ah markuu safraa hadduu doonayo xaasaskiisa mid ka mida inay la safarto safarka laga hadli maayo qof ayadu jiran oo caafimaad loo qaado waa arrin laakiin haddii aysan ahayn ayada wax gaar ku ah oo hadda qof jirado caafimaad loo qaado waa arrin gaar laakiin asagaa raba inuu qof wato ama xaj u wato ama cumra ha u wato ama meel kale ha u wato xaasaskiisa mid ka midahu raba inuu wato safarku ha dheeraado ha gaabnaado ma bannaano mid inuu iska doorto isagu waa xaaraan waana joog iyo dulm waajib waxaa ku ah inuu u qurceeyo inuu u qurceeyo aa waajib ku ah maadaama aysan hayn dhibaato gaaroo gabadhan haysata aysan jirin waa inuu u qubceeyo hadhow yimaadana intuu rabo safarka ku maqnaado kuwii joogay lamid tahoo waxa weeya loo qalayma kuwaane wareegay wax ku leeha markuu yimaado waxa weeyaan kuwaas habeen siday habeen u leeyihin habeen u leedahay iyagu maxaa taas ku heshay nabigu sidaasuu ahaa sala allahu calayh faayatahunna middoodii kharaja uu soo baxo sahmuhaa nasiibkeeda kharaja bihaa middaasuu la bixi jiray macawla jirkiisa ta u qurceeyo middii nasiibkeedu soo baxo taasaa nabigu la safri jiray fa aqraca nabigu waa qurceeyey baynanaa dhexdeenna zawjaadkiisii uu qurceeyey waa u qari tuuray fii khasaatin duulaan duulaankoo khasaahaa uu nabigu duulay duulaan uu gaalo ku duulaayey ayuu rabay mid inay raacdo waa u qur'eeyey fakharaja waxaa soo baxay sahmi nasiibkaygii aniga nasiibkaygiiyaa ii soo baxay caaisha fakharajtu waan baxay macahu nebiga la jirkiisa bacda maa unzila alxijaabu xijaabka markii la soo dejiyey kadib markaas aan tagayna aayadihii xijaabka markay soo degeen kadib waay oo dumarka ay waajib tahay inay is-asturaan marka rag ajnabiyu la joogo fiiriya marka dumarka qaabka loo wadaayo waxay tidhi fa ana aniga uxmalu waxaa laygu qaadi jiray fii howdajin guro howdajka waa muxmal waa guro yaroo samaysan ama se yar camal oo dhisan wey waa guro yar oo dhisan ratiga markii la saaro heeliga Ah, intaad afarta gees la qabto ah, korka laga saara raftiga looma jeeda gabadhii qol yaroo meeshaay ku dhex jirta qol yaroo xihan kor maryaa uga xihan hoosna waa meel lagu fariisto oo ratiga qabanayda ah, ratiga marka hore heriga la saara meeshaan hoos waa meel lagu fariistooo kursi camal korna maryaa uga xihan waa meel yaroo xihan marka wax ku jira looma jeedo qaabkaasaay ula safri jirta nabiga sala allahu calay wasalam hawdajku marka waa guradaas yartaa fa ana aniga uxmaru waxaa laygu qaadi jiray fii hawdajin wa unzalu waa lay deji jiray fii hawdajka dhexdiisa hawdajkaasaa lay geli jiray markaasaa ratiga la saari jiray fa sirnaa waa soconnay xataa idaa faraqa markuu ka soo jeestay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama min qaswati duulaankiisii tilka taas aheed markuu dhammeeyey oo waqafala uu soo laabtay oo wadanowna aan ku soo dhowaanay min almadiinati magaaladii madiino aadana nabigu waa iclaansho waa ogeysiyey dadka laylatan habeen birraxiili socod habeen meel iyadoo la degan yahay uu nabigu iclaanshuu yidhi waa la guuraahe hala diyaargaroob waa la guuraa waa la socona ee hala diyaargaroobo saasuu iclaanshay aadana nabigu wuxuu iclaanshay laylatan habeen biraxiili socod marka markii la iclaanshay oo macnaha hala diyargaroobo wey aan bannaanka aaday tihi si aan u soo xaajo gudto bannaanka de ciidan dhan oo meel degan wey waa inay ka dhammaato oo ay fogaato waa inay fogaato duurkaasi aaday faqumtu waa istaagay ay tidhi xiina waktigii aadanu ay iclaansheen biraxiili ay bitahayu'i liraxiil in loo diyaargaroodo safar markii la iclaanshay aan baxay fa mashaytu waa socday xataa jaawastu ilaa aan ka gudbay aljeysha ciidankii waa socday ilaa aan ciidankii ka gudbay falamaa qadaytu markaan soo gutay shaanii arrinkaygii markaan soo gutay arrinkaygii oo soo xaajo gutay aqbaltu waa soo qaabilay ilaa raxli meesha alaabta ii tilay raxligu waa alaabtii safarka meesha alaabtaydiiyaan soo qaabilay falamastu lamastu waa taabtay sadri laabtayda xabadkaygaan taabtay ti faydaa isla markiiba ciqdun kuul kuushoo lii aniga ii sugnaatay kuushaasoo min jasci adfaar magaalada magaceeda adfaar la yidhaah kuusha lagu sameeyo ah qadin qadaca waanku ah waxaa surka iigu xidhnaayo tihi kuul oo magaalada la yidhaha adfaaroo yaman ku tala lagu sameeyo waa nuuc kuusha ka mid ah oo madow iyo caddaan iskugu jira ah, marka kuushii waa maqanta kuushii surka iigu xidhneed waa maqanta intaan meelaha maraayay go'day xabadkan taabtay kuushii lama arko fa lamastu waa taabtay sadrii xabadkayga ama laabtayda faa isla markiiba ciddun kuul kuushoo li ii sugnaatay kuushoo min jasci adfaar magaalada adfaar kuusha xaggeeda ka ahaatay qadinqadaca waa iga go'ay fa rajactu waa laabtay meeshii aan ku xaajo gutay xaggeedaan u laabtay faltamastu waan raadiyey ciddii kuushaydiiyaan raadiyey fa xabasani waxaa i celiyey ibtiqaa'u raadintiisii raadintiiya aan ku daahay oo i celiday halkan ku daahay marka awal qolkeeda iska geli jirtay afar nin aan ka yimaadaan ama laba nin ayay guradan geesaha qabanankaasa rabtiga saaraya maxaa ku jira dhihi maayaan war ma ku jirtaan dhihi maayaan waa gabarh ajnabi ka alla hadli maayaan ta qabtaan guraday saaraya kadibna rabtigaa la taajina waa la wada marka sidii yaa la yaab rabtiga inta la fadisiya la saari jiray oo hawdajkii rag isla qabteena la saara gabdhuhuna waa fudud yihiin cunto lama arag badan cuntadu waa yareen marka gabdho inay ku jirto fiiri iyo inaysan ku jirin xataa waa la kala fahmi waayo fudaydku meeshuu gaaray fudaydku meeshuu gaaray waana da'yare da'ahaanna waa da'yara waa gabar da'ya cunto badana la cuni mayn fudayd badanaa jiray ratigiiyo hogaanka loo qabto waana la guuray haday kuushii soo heshay meeshii wax ku noolba lama arkaba iiri waxay tihi caaisho fa aqbala waa soo qaabileen aladiina raggii yarxaluuna lii rari jiray raggii isaari jiray rabtiga waa soo qaabileen faxtamaluu waa qaadeen howdajii guradaydii faraxaluuhu waxay ku rareen calaa baxirii ratigaydii alladii ratigii kuntu an aha arkabu mid kora te howdajkii qaadeen ay neefkii geela ha saareen baxiirka geela waa ratiga iyo hasha labada waa leeda walxaal ayay rareen hum ayagu yaxsabuuna ay u malaynayaan annii aniga fiihi howdadka inaan ku jiro marka sababta loo fahmi waayey inay ku jirto iyo in kale ay kaa dhaadhicine inay tahay inaysan cuslayn tii ay kuu sheega fiili wa kaana nisaau dumarku waxay ahaayeen idaaka waqtigaas khifaafan kuwa fudud waqtigaas dumarku waa fududaayeen lam yafqulna ma cuslaan walam yakshahuna ma daboolin allaxmu hilib gabdha hilib koray ma ahayn wa inamaa wax kale ma ahan ya'kulna dumarku waxay cuni jireen alculqata wax yar oo min adacaami cunto ah alculqata waa qaliil culqadu ah, qaliil wey wax yar ay cuni jireen oo min adacaami cuntoa ah. falam yastankiri lqowmu raggii ma aysan inkirin ma dhihin war meeshaan gabar kuma jirto ma dhihin ma inkirin howdadkii macnaha ma dhihin gabadu kuma jirto meesha ma dhihin ee inta qaadeenay saareen ayadoo inay ku jirto in kale aan la kala garan falam yastankiri lqowmu raggi ma inkirin xiina rafacuu markay kor u qaadeen fiqala alhawdaji hawdajka culayskiisa ma inkirin ma aysan inkirin faxtamaluuhu waa qaadeen wa kuntu waxaan ahaayay tidhi jaariyatan gabar gabadhaasoo xadiidata sinni da'deeduba yar tahay gabar da' yarna waa ahaa dumarkoo dhanna waaba fa bacasuu way kiciyeen aljamala ratigi marka baciir rati aan dhahayna rati baciirkana hasha iyo ratiga labadaba waa la yidhaha laakiin ratiyuu ahayo halkaana mar caddayday inuu rati jabal markii la jabalku waa ratiga kaliya marka ratigii way kiciyeen fa bacasuu way kiciyeen aljamala ratigii wa iska socdeen fawajadtu waa soo helay ciqdii kuushaydii bacda mastamara markuu tegey ka gadaal aljayshu ciidanka markii ciidankii tegey kadib aan soo helay kuushii fawajadtu waa soo helay ciqdii kuushaydii bacda mastamara bacda maa dahaba markuu tegey ka gadaal aljayshu ciidankii fajidtu waa imid mansilahum meeshii ay ka guureen walxaal ayaan imid laysa fiihi meesha axadun qofna uusan ku sugnayn gabarh caqli badan aheed ma ordinoo kama daba ordin ilaa waxaa dhici karta inta la soo raadiya inay isdhaafaan ciidan tegayo haddi xoog ku socdana orod loogama daba tegi karo waxay tihi kollayna waa lagu soo raadaahe meesha yaan lagaa weyn halkeedii iska fadhiisa waa duur cidlaa duur cidlaa wey halkii ay fadhiisatay facamamtu waxaan u qasday mansilii meeshii aan deganaa alladii mansilkii kuntu fiihi aan ku sugnaa markii safarku degey meeshii aan degay oo laygu ogaa halkiiyaan u qastay tir oon aado fadanantu waxaan ogaaday danigu waa cilmi maanta fadanantu waxaan ogaaday annahum jayshkii sayafqiduunii waa iweyn doonaan kollayba waa la weyda markii meel la dego oo hawdajka dejiyo haddaan qof ka soo baxay waa la ogaana inaan dad ku jirin marka waa la iweyn doonaa haan isreeti waa lagu tegi doonaa fadarantu waxaan ogaaday annahum jayshku sayafkiduuni waa iweyn doonaan fayarjicuuna ilaya waa ii soo laaban doonaa fa baynaa waqti ana aniga jaalisatun mid fadhida aan ahay mar aan meeshii fadhiyo halabadnii waxaa iga adkaatay caynaaya labadayda indhood fanintu waa seex hurdadiiya iga qaalib noqotay taasuna waa dejin ilaahay dejin hadday soo jeeddo waa walbahaari waa fakeri laheed ilaah u naxariistay markaasa iska hurud waa iska hurud gabar yarna waa wa kaana wuxuu ahaa safwaan ibnu mucadal saxaabiga magaciisa la yidhaahdo safwaan ibnu lmucadal assulamiyu oo loo nisbeeyey reer sulaym uma dakwaaniyu kadibna looga sii nisbeeyey dakwaan waa dakwaan ibnu aclaba ninka la yidhaha loo nisbeeyey dakwaan ibnu aclaba min waraa'i jeesh ciidanka gadaalkiisuu ku sugnaa ciidanka gadaalkiisuu soo soco jiray wixii laga soo tagay u soo aruurina saxaabigaas saxaabi aad u qiimo badan waa qayr badan fa asbaxa wuxuu ku waaberiistay cinda mansili meeshaan joogay agtiisa waadiyaa wuxuu ugu beriyey meeshii ay joogtay agteeda halkaasaa waagi ugu beri waagi ma ku fa ra'aa wuxuu arkay sawaada insaanin qof mukushiis sawaadka waxaa la idhahdaa mukul waa wuxuu waa mimo qofa qof aadan u jir aadan garayn laakiin muuqaalka marka mukushi qofku arka fa ra'aa wuxuu arkay sawaada insaanin qof mukushiis qofkaasoo naa'imin hurdaa fa ataani waa ii yimid wa kaana u fiirsada meeshaas wa kaana wuxuuna ahaa yaraanii mid arka qabla alxijaabi xijaabka intaan alla waajibin ka hor marka waa oqooday markuu arkay hadalkaas macnihiisu waa maxeen markii xijaabka alla waajibiyey kadib ima arag sidaas daraaddeed gabdhaha muslimaadka waxay ahaayeen markii alla xijaab waajibiyey kadib nin ajnebi ka a ma arki jirin jirkooda wax ka mida ma arki jirin gabdhaha muslimaadkaa saasay ahaayeen marka kaliya waxaa aqoon kara intaan alla xijaab waajibin ninkii arkay oo ajnabi ka ah aqoon kara laakiin qof kale ma aqoon karo wa kaana wuxuu ahaa yaraanii mid arkaa qabla alxijaabi xijaabka ka hor fastayqadtu waxaan ku baraarugay biistirjaa'ihi innaa lilaahi yaysigiisa markuu arkay u oqooday markaasuu yidhi innaa lilaah wa innaa ilayhi raaji illaa waa musiibo waxa weye zawjadii nabiga meel looga tegi waa musiibo musiibo hadday kugu dhacdaana waa la innaa lilaahi yaystaan istirjaaxu leeyihi bukhaariga riwaayadihiisa waxaa siyaada halkan ku jirta oo ah fastayqadtu waan ku baraarugay biistirjaacihi inaa lilaahiyaysigiisa xiina carafani markuu i gartay uu inaa lilaahiyaystay xiina carafani fakhamartu weji bijalbaabi aniguna wejigaygiian markaas qarsaday oo jalbaabkayga ku qarsaday saasaa bukhaariga ku taala fakhamartu weji bijalbaabi waxaad la socota wallaahi maa takalamnaa bikelimatin wallaahanaan hal kelima ku wada hadlin walaa samictu minhu kelimatan kamana maqlin isagoo ku hadlaya kelimad hayra istirjaacihi inaa lilaahiyaysigiisa maahane xataa maxaa kugu dhacay ma ila warku waa cajab meesha in looga tegay mogta maxaa kugu dhacay maxaa meesha u joogtaa maxaa safarkii kaa reebay xataa ma dhih ratigii uu saarnaa uunta ka degey oo hogaanka abtoo fariisiyey oo uga istaagay jilibka si uusan ula boodin uu iska aamusay lacaqli waaleed ay ku korteen xataa kor ma dhihin fiiri inuu la hadlaba waa iska ilaalina ah. inuu la hadlaba waa iska ilaalina ratigii uunta fariisiyey uu jilibka uga istaagay khalaas ratigii kortay fastayqabtu waa ku baraarugay bistirjaacihi xiina anaaka markuu fadhiisiiyey raaxilatahu daabadiisii fa wadi'a wuxuu uga istaagay yaddaa jiibkeeda waa jeeriga hore yaddaa yaddu waa jeeriga hore lugta hore ratiga waa meesha qarqarsiga looga xidho ama xarigga looga xidho fa wadi'a waa ku istaagay yaddahaa daabadda jeerigeedii hore fa rakibtu anuguna waa koray fandalaqa wuu tegey yaquudu xaal uu ila hogaaminaa bi aniga araaxilata daabadda hogaanku qabtay daabadii ugu waday xataa atayna aljeysha ilaa aan ciidankii u nimid bacda maa nasaluu markay degeen ka gadaal mucarisiina xaale ay yihiin kuwii degay fii naxri maalin weynta dhuunteeda naxriga waxaa loola jeedaa macnaha waqtulqayluula marka oo la qaylushado duhurka wax yar ka hor wey wax yar duhurka ka hor wey marka dhuunta weynta waa waqtiga qayluulada waa duurka waxyar ka hor ayagoo degay aan u tagno fa halaka waxaa halaagsamay man halaka munaafiqiintii awalba haddee meel ay ka soo galaan nabigay la'aayeen sala allahu calay wasalam diinkana waxay aaminsanaayeen waxaa dhabarka looga jabi karaa diinkan diinku isagu hadli maa laakiin qofka wada in la xeebeeyo sidaasay dad inay la raadinayeen marka diinku isagu ma hadlaayo haddaad rabto diinka inaad la dagaalanto qofka wadaa la dagaalama nabigay marka rabaan sala allahu calay wasalam inay gurigiisa toogtaan ah, oo yidhaahdaan sharta iyo zinada iyo akhlaaq xumadu gurigiisay ka timaadaaba khalaas dadkuna aysan diin ka qaadan waana dariiqa munaafiqiinta dadka diinta wada ayaga in la toogto sababtoo diintu hadli maya dadka diinta dadaa sheegaya ah, munaafiqiintii waxay dhaha allale fursadaan haysanaa maanta aan nidhaahno ninkan iyo gabadhan oo intaas isla socday kollayba ma kala badbaadin aan idhaahno ah, shayaadiintii lacanahumullah dhabarka allah ka sheegsho munaafiqiinta marka waxay yidhaahdeen kollayba ma kala nabad qabaan aan idhaahno ra'iisulmunaafiqiin cabdullaahi ibnu ubay aa ku dhawaaqay kelmaddii markaasuu hoos midku arkaba ugu sheegaa uu yidhahdo dadka safarka isla soo galay kollayba ma nabad qaba intaas faafiya qofkaad aragtaba intaasuu sheeg dicayaddaa suuqa geli nebi maxamed dhabarkaa laga jabsho saasay ku tashadeen markaasa iskadaa munaafiqiintiiyo dad mu'miniin ah oo aan gaalo ahayn iyagu waa gaalo afkay ka tawxiidsanayeen ee qalbiga waa ka gaalo dad mu'miniin dhab ah aa ku darmay dadka ilaa mu'miniintu isku mid maaha dad waxaa iska jira aan ah aan aad u digtoonayn dad aan digtoonaynaa afka loogu shugo markaasay warkii munaafiqiinta ay leein aad ma maqashay wax la sheegay warkaasaa la sheegaayo ilaaha iga ogi ay sii sheegayn saasaa lalahaa caaisha saas laga sheegay midba mid u dhiib munaafiqiintiina waala shiraya kuwaas ka muslimiinoo ayagu munaafiqiin ahayna warkii carabka loogu ta oo digtoonidii ka luntay fahalaka waxaa halaagsamay man halaka dadkii halaagsamay macnaha waa dadkii wax ka sheegay oo been abuurkaas ka shaqeeyey oo nebi moxamed sala allahu calayh wasalam iyo xaaskiisii wax ka sheegay kuwaas waa halaagsamay wa kaana wuxuu ahaa alladii ninka tawallaa maamulay alifka been abuurka ninka maamulka hayay ee arintaas maamulee dabaray cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluul ibnuda hamsadana waa la qoraa waana la godaa maxaa yeele laba calam uma dhaxaydo oo midka dambe midka hore dhalay saluulku maahan cabdulaahi awowgiis maaha waa hooyadiis saluulku waa cabdullaahi hooyadiis ah, marka aabbihiisna waa loogu abtiriyey hooyadiisna waa loo nisbiyey labadiiba ubay waa cabdullaahi aabbihiis saluulna waa cabdullaahi hooyadiis ah, waa cabdullaahi hooyadiis marka cabdullaahi ibnu ubay marka la yidhaahdo aabbihiisa loo nisbiyey ibnu saluulna hooyadiisa loo nisbiyey ah, marka hamsadana waa la qoraa ibnu alaleey waana la goda wa kaana wuxuu ahaa alladii ninka tawallaa tawalliyay oo maamulay alifka been abuurka cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ina saluul oo saluul gabadha leeda ay dhashay faqadimna almadiina magaaladii madiine ayaan galnay magaaladii madiinaan soo galnay fashtakaytu waa xanuunsanay tiri caysha xanuuna iska kay qabtay fashtakaytu waan ku xanuunsaday bixaa magaalada madiino shahran bil walxaal ayaan xanuunsaday annaasu dadku yufiiduuna ay faafinayaan min qowli asxaabi alifki been abuurka kuwii u saaxiibkaa hadalkooda dadkii been abuurka u saaxiibkaa hadalkoodii hadalkii ay faafinayaan aniga waxay tihi ma og laakiin arrin aan dareensadaan ah nabiga sala allahu calayh wasalam markaan xanuunsado naxariis aan ku arki jirin naxariistii nabiga kuma arkayn ka soo galo uu leeyahay tii sayta tii xanuunsanin sayta uu leeyahay weligayna saas kuma argay laakiin ma dareensanay oo ma darin maxaa yeele waxba ma ogi walxaal annaasu dadku yufiiduuna ay faafinayaan min qowli asxaabi اlifki wayariibunii waxaa shaki i gelinayay tidhi fii wajacii xanuunkayga dhexdiisa anii aniga laa araa ka arki maa min annabiyi nabiga xaggiisa sala اllahu calayh wasalam alluطfa naxariistii alladii naxariistii kuntu aan ahaa araa arka minhu nabiga xaggiisa xiina amradu markaan jirado naxariistii aan ku arki jiray nabiga markaan jirado kuma arko de waxaan rabaa qofku markuu jirado qofka mas-uulka kaa raxmad iyo kula noolaado wainamaa wax kale ma ahan yadkulu waa soo galaa nabigu fa yusalimu waana salaama uma yaquulu wuxuu leeyahay kayfa tiikum say tahay midii ah, tii xanuunsana sayta u leeyahy ma ahan hadal lagu yiqiin ah, kayfa siday tahay tiikum idinka midii xanuunsaneed iiga warrama laa ashcuru ma dareemaayay tihi bishayin shay shaygoo min daalika warka la faahfaaya ka mid ah xataa naqiihtu ilaa aan raystay ilaa aan caafimaado raystay fakarajtu waan baxay ana aniga wa ummu misbaxin iyo misbax saxaabiga lada xataa naqihtu ilaa aan raystay fakarajtu waan baxay ana aniga iyo wa ummu misbaxin ummu misbax misbax misbax waa nin saxaabi ah oo abubakar sidiiq ay qaraabo yihiin waa arki doonaa hooyadiis fakarajtu waan baxay ana aniga wa ummu misdaxin iyo ummu misdax oo misdax saxaabig lana hooyadiis waa baxnay waxaan u baxnay oon aadnay qibala almanaasixi meesha magaceeda laydhaha manaasix xaggeeda manaasixu waa meel magaalada madiine ka baxsan oo lagu soo xaajo guda jiray waa meel magaalada madiine ka baxsan oo lagu soo xaajo guda jiray musqula ma lahayn magaaladu markaas mutabarasina waa hoos dhigi karta mutabarazi waa ku bayaanine manaasicad ku bayaanine mutabarazina oo makaanu xaaja gudashadayada ah waana godi kartaa huwa manaasica laguu sheegaa mutabarazuna waa meesha aan ku soo xaajo gudanno wa kunnaa waxaan ahaynay tiri fiiri cunto badan inaan la cuni jirin wa kunnaa waxaan ahayn laa nakhruju kuwa aan bixin ilaa leylan habeen maahane ilaa leylin habeenka kale laga gaaro waxaa loogu laalaabana waa cuntada caawas aan banaankan kusoo xaajo gudayna habeen dambaan haddana banaanka aadayna ah, suuli lagu laalaaba daragta waa wax loo isku daldalay saasay u noolaayeen dadkaas ma cuslaana marka saasay ahaayeen wadaalika wadaalika waqtigaas wadaalika waqtigaasu qabla an qabla an tutakada intaan la samaynayo aheed alkurufu musqulaha ama suuliyaalka intaan la samayn qariiban meel ku dhow min buyuutinaa guryahayaga guryahayaga agtooda intaan suuliyaalka laga samaynay had ah, markaa suuli ma annaan lahayn saasay had wa amrunaa arrinkeennu amrulcarabi waa arrintii carabta carabtii aluwali horreeyeen filbariyati baadiyaha xaalay ku sugnaayeen oo fi tanazuhi fogaanshaha xaalay ku sugan yihiin tanasuh waa dadka in laga fogaado marka la xaajo gudana dadkii ah, carab tahayo hore qofku markuu xaajo gudana waa fogaana maan meeshan dhow la fadhiisamo marka berigu tega fi lbariyati baadiyaha xaalay ku sugan yihiin ow fi tanasuhi fogaansho oo dadka laga fogaado xaalay ku sugan yihiin fa aqbaltu waan soo qaabilay ana aniga iyo wa ummu misdaxin ummu misdax bintu abi ruhmin umumistiixaasoo ina abiguhmi aheed namshi xaal aan soconayno facaarad waa taranturoota xoogaa ayay simbirilxata waa kufi tagtayba facaarad way taranturootay fii mirdihaa maradeedii mirdigu waa maradii weyneed oo suuf ka samaysneed oo ay ku xijaabneed mirdigu waa mara suuf ka samaysan oo adadag wey mara adadagoo suuf ka samaysan facafarad way taranturootay way turanturootay fii mirdiha maradeediiay ku taranturootay maradiioo lugta u gashay ilaa gabadha muslimadaha maradeedu dhulkay taallaa sidii nabigu sal allahu calay wasalam uu yidhi fa qaalad waxay tihi fiiriya waxaa la ogsoonye qofka wax uusan iska jirin hadday deg deg ugu yimaadaan waxa qalbiga uu ku jiro qarinaya fag soole waa wax dabiici wax uu isleeyahay marna iska sheegin xataa bul waa soo booda xaaladaasoo kale qofkaanoo qof muwaxida ilaahay keliyuu barya isagoo caadi iska saara gaari ah gaari jirr leey inuu rugmadu marayna hal mar u soo baxay ilaahayow noo gargaara bismi illaah uu leey qofkaanu awoogu beri jiray ama boqorradii laga caanlugay ama ugaasiyada ama awliyada iyo saadaadka suuban gaari jirr shacbawadow wa shaki male wixii qofkii u wixii ku jirayaa soo baxa ah, wixii ku jiray bul waa soo gooda hadda garo mid soomaaliya ka sheeg soomaali qaar isku mid ma ahane qaar xumo hungurigu dishayaa jira mid xumo nacasaa oo hunguri dishay ayin anu kirishtaan ahay baadariyaan barnuqaab kirishtaannimadan waxaan ka gaadha leey darajada ugu sarrayda kirishtaan aan haa kirishtaan ahay macatabkii iska xirtaa barbartaa baybalkii baadari weynu noqo markaasaa waxaa dhintay baadarigii kiniisadii uu ka tirsanaaya dhintay markaasaa li baadari hadal koorta ninkaa wax ka sarreeya lama arkaali wax ka baadarisan soomaaligan lama arko ah. isaga hala sharco marka mid dadku kala caqli badan midaa ila tijaabiyey oo yidhi waxaas ma ujeedda soomaali ma yahaa hunguri u dhimanaayahay wx caqiida kama qalbiga ugama jiro waxaas hunguriga meesha keenay ee mar jecla kiristaannimo ma ninkan annagii naga dheereeyey maya saas way hunguri waayo soomaaliya saan ku ogaanaa wuxuui meesha waxaa tidhahda waa lagu caleemasaaraahe keen meesha imow kursina u dhiga markuu fadhiisan raba kursiga ka bixiyo dhegaysta waxa ka soo baxay markuu naxo bas kursiga loo dhigay waa lasoo qututubiyey waa lasoo waday fadhiiso gadaala laga taagnaa kursigaa loo baxshay bal markaasuu bismillah ujeedaan <laughs> u yii maxaa ka soo baxay bax ibliisyo naga dhex bax hunguri hunguri marka waa wax la ogaadaa layidhi qofka waxaa la yidhi marka oo uu naxo oo arrin kedisaan markay ku timaado waxa caqiidada oo qalbiga aa ah soo baxa ah, waxa kama dambaysta ah bul soole oo kama dambaysta marka fiiri ummu misdax caaisha maba oga arrintan in beentan la faafina maba oga caaisha laakiin ummu misdax wiilkeedaa ka qayb galay balaayada waana wiil saxaabi asagu maahay munaafiq laakiin munaafiqiintii afka u geliyeen markaasuu wax ka faafina arrintii ay ka murugsantaha marka mana rabto inay sheegto arrintii ay ka muugsantay wiilkeedi inuu balaayadan ka qayb qaatay inay sheegtana ma rabto mar alla markay kuufi tegtay ay tidhi taciso mistar waxaa haraagsamay wiilkayga mistar intaasaa ka soo booday iyadoo iska jira la kuufi tegtay facaarad way taranturootay fii mirdaha maradeedii faqaalad waxay tidhi taciso mistax mistax waa halaagsamay ay tihi faqultu laha waxaan idhi ay tihi bisa maa qulti waxaad ku hadashay balaayo wey saxaabadu saasay ahaayeen marar badan ee axaadiista ku arki doontaa qof saxaabiya dad saxaabada marka agtiisa wax looga sheego qof muslim ah wuxuu leeyahay belayaad ku hadashay amus ma ogola agtiisa in muslim lagu xanto maxaa yeelay nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam qofka qof muslima agtiisa wax looga sheego oo difaaca qofkiioo ka maqan ilaahay wejigiisu aakhira naarta ka difaaca xataa nebiga agtiisa haddii wax laga sheego oo qof wax sheego saxaabiga kale ma aamusayo bisa maa qulta u leey qofka wax sheegay saas ay ahan saxaabadu waa difaacayaan qofka walaalkooda wax laga sheego si wejigooda aakhira naarta looga difaaco laakiin adiga nacas haddaad tadihii tidhaahdo dembigaad wax ku leeday soo ma jeedo marka fiiri ayadu warba ma haydo caaisho warba ma haydo in wax laga sheegayo ma ogaba faqultu waxaan ku iryay tihi lahaa umu mista bisa maa qulti waxaad ku hadashay yaa baas iyo balaayale saasaan iryay tii waxaan ku idhi atasubiina ma waxaad aayaysaa rajula nin shahiidda ah, xaadiray bedre nin dagaalkii bedar ka qayb galay miyaad wax ka sheegayday fa qaalad waxay tidhi yaa hantaah hantaah kelimadaas munaado ayadoo loo naadinayo bisa la isticmaala carabiga haadihi nawe oo kale haadihi yaa hantaah midaane alam tasmaci miyaadan maqal maa qaaluu waxay yidhaahdeen warka la sheegaayo maba ku soo gaarin miya fa akhbaratnii waa ii sheegtay maar ma maqal fa akhbaratnii waxay ii sheegtay biqowli ahlulifki ahlulifkigii warkoodiiay ii sheegtay ay iga sheegayaan fasdabtu waxaan siyaadsaday maradan jiro jiradaasoo calaa maradii jiradeeda la kor saaray awal qof xanuun ka soo bogsoodo ka raystaan ahaaye xanuunkaygii xanuunla igu dar ah, murugo iyo musiibo falamaa rajactu markaan ku soo laabtay ilaa baytii gurigaygii dakhala calaya waa soo galay rasuulullaahi rasuulki ilaahi sala allahu calayh wasalam fa sallama waa salaamay fa qaala wuxuu uhi kayfa tiikum midiisay tah markaan waa dareensee marka hore ma dareensan jir waa markaan maxaa yeele wax horeeta wax sabab kiciyaa jira markaan waxbay ogaata faqultu waxaan idhiyay tidhi iidan lii ifasax ilaa abawaya labadaydii waalid rasuulka allah ii fasax labadaydii waalid aan aadin gurigii aabbiyahoyo waa abubakar sidiiq aabe gurigii aabbiyahoyo aan aade ifasax qaalad waxay tidhi wa ana aniga xiina idin xaaladaas uriiddu waxaan rabaa waxaan doonayaa an astayqina inaan ka yaqiinsado alkhabara warka an astayqina inaan ka yaqiinsado alkhabara warka min qibalihimaa aabbe iyo hooyo xaggooda faadina lii rasuululahi way fasaxay sala allahu calayh wasalam faataytu abawaya leelaydii waalidaan u tegey faqultu waxaan ku yidhi liummi hooyaday maa yataxadau bihi nnaasu dadku maxay ku sheekaysanayaan hooyo maa yataxadau bihi naasu dadku maxay ku sheekaysanayaan fa waxay tidhi hooyo yaa bunayatu gabadhaydii yareedee hawinii ka fududee calaa nafsaki nafsadaada asha'na arrinta ka fudude murugada iska fudude fiiri meel kalayba u malayday hooyadeed munaafiqiintii umaba malayn waxay u malayday dumarkii lala qabay inay arrinta ku kixiyeen oy faafiyeen ah, maxaa yeelay dabeecadda banu-aadanka waxaa la ogsoon yahay dumarka laysla qabo shaydaanku waa ka faa'iidaystaa waana isku kiciyaa ilaa dad ilaahay weyna ka cabsada oo mooye xataa kuwa mutaqiintaha isku diraa kuwa mutaqiinta xataa wa isku diraa mararka gabad qof ilaahay xifdiyey oo gartay qadri iyo qiyaam inuu ka dambeeyo unbaa iska ilaali kara marka hooyadeed waxay u malayday arinta inay ka dambeeyaan dumarka kaleo nabiga xaasaska nabiga macnaha zawjaadka nabiga saasay u malayd waxay tiri arrinta iska fudee fa wallaahi allaan ku dhaartay laqalamaa waxaa yar kaanat imra'atun haweeney qaddu weligeed haweentaasoo wadiicatun qurxoon cinda rajuli nin agtiis inay ku sugnaato waa yar tahay haween qurxoon nin agtiis inay ku sugnaato ninkoo yuxibuhaa jecel walahaa haweentaasna ay u sugnaadaan daraa'iru dumar lala qabo daraa'iru dumar lala qabo ilaa hadday taasu dhacdo agarna way badiyaan alqowla fii caybihaa wa naqsihaa mafcuulkiia la ilaa agarna way badiyaan alqowla inay ka hadlaan fii caybihaa wa naqsihaa calayhaa gabadhaas ay uga hadlaan waa wax la og yahay waa yar yihiin dumarka laysla qabo oo aan wax iska sheegin murugada iska yare waa arrin la og yahay inay dhacdo arrintaanoo kale mana ka imaan dumarkii nabiguna berigay ka ahayn arrintaas waa arkiba doonaaba beri ay ka ahaayeen shaqana kuma lahayn faqultu waxaan idhi subxaana allah aan idhi ilaahay baa nuqsaaniyo ceeb ka fog walaaqad yataxadau naasu istifhaam wey sida xadiiska musnadka imaam axmed riwaayadda ku sugan ayaaba waxaa ku sugan an yataxadau naasu marka hadda waa istifhaam walaaqad yataxadau naasu dadku ma waxay ku sheekaysanayaan bihaada arrinkaas ay tii waa istifhaam qadu maanta ma waxaasay ku sheekaysanayaan qaalad waxay tidhi caaisho fabidtu waan baryey tilka leylata habeenkaas halkaasaan ku beriy ku hoyday xataa asbaxtu ilaa an waa bariistay laa yarqaw xaal uusan go-ayn lii aniga xaal ii sugnaaday damcun illinta ayadoon hal mar habeenkaas illintu ishayda ka go-in walaa agtaxilu aana ku kuulan binoomi hurdo hal mar aanan isha isi saarin uma asbaxtu waa waa baristay waa waa baristay fadacaa rasuulullah rasuulka allah u yeeray sala allahu calayhi wasalam caliya bna abi aalib fiiriya haybka ilaahay keliyaha og rusushu haybka intay ka og yihiin intii ilaahay u waxyooday bis wax kale kama oga qiyaamo inuu dhaca waa qayb nabiga waa loo waxyooday waa oga jannada waa qayb naartu waa qayb waa oga laakiin waxyaalaha kale ma ogay bal meeshaas fiiriya nabiga gurigiisiyaa la weeraro munaafiqiintu weerareen xaaskiisii uu jeclaayo xaasaskiisa ugu jeclaa wey inay beri tahay iyo inaysan beri ahayn nabigu ma kala og fiiri ilahay idinku dhaashay marka waa adduunka korkiisa axadka u fadli badnaa jinni iyo insi o dhan ambiyada awliyada dhammaankii ka fadliga badnaa wey waa nebi moxamed sala allah alay wasalam ma oga arrintaas inay dhacdo in kale ka waran qofkii markaa ku yidhaahda anugu waa wax walbaan daalacanayo wax walba waa oga meel walba waa u jeedaa wax iga qarsoon ma leh loolmaxfuudkaa ma daalacdaa bal ka waran allahu almustacaan waa inaad ilaahay ka cabsatoo diinkaaga barato haybka ilaahay keliyaha og qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayb ila allah cirka waxaa ku suganoo malaa'ig ah dhulka waxaa ku sugan oo jinni iyo insi ah qaybka ma oga alla keliyaha og ambiyadu waxyaalo loo waxyooday ogya ah, falaa yudhiru calaa kaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulih rasuulka la doortay qaybtii loo waxyooda bis ogi ee qayb mulaqa ma ogi fiiri nabigu cali wuxuu ugu yeeraa inuu la tashado oo yidhaha gabadhaa waxbaa laga sheega anuguna war kama hayo caliyo saan yeela saas ugu yeera ka warrama munaafiqiintuse murugada iyo culayska ay nabiga gaarsiiyeen fiiri humul cadow cadow hadduu jiro waa munaafiq soo ma jeedi gaalku waa xaggu kaa jooga waana taqaan laakiin qof masjidka kula jooga cadowna ah wax ka qatarsan lama arka wax ka qatarsan dhibaataday nabiga u geysteenna uma geysan cadowga kale uma geysan nabigu cali u yeehay fadacaa rasuululah rasuulka alle wuxuu u yeehay sala allahu calayh wasalam caliya bna abi aalib wa usaamata bna zaydna waa u yeedhay xiina waqtigii istalbaaalwaxyu waxyigu uu dib dhacay ta'akharalwaxyu wey istalbaaalwaxyu waxyigii markuu dib dhacay oo soo daahay uu nabigu u yeedhay sala allahu calay wasalam muxuu u yeedhay yastashiiruhumaa xaaluu la tashanaa fii firaaqi ahlihi xaaskiisa inuu furo uu kala tashanaa xaaskiisa inuu furo ayuu kala tashanaa labadoodiiu la tashaday maxaan sameeyaa waa maqlaydaan waxa la sheegayo arrintana allaa og saan yeelaa saasuu kala tashaday fa amaa usaamata usaamatu bnu zayd fa ashaara waa uu ishaaray calayhi nabiga biladii arrin yaclamu uu og yahay usaame fii nafsihi nabiga nafsadiisa uu ku og yahay usaame nabiga naftiisa wuxuu ku og yahay inuu xaaskiisa jeceliyo tiyuu kula teliyo tiyuu kula teliyo faashaara waa u ishaaray calayhi nabiga biladii arrinkii yaclamu usaama uu ka og yahay fii nafsi nabiga nafsadiisa oo waa maxay min alwuddi kalgacalo iyo jacayl lahum liahlihi uu jecel yahay lahum liahlihi uu jecel yahay faqaala usaama wuxuu yidhi ahluka hum ayagu ahluka waa ehelkaagi zawjaadkaagu waa ehelkaagi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow walaa naclamu mana ogin wallaahi allan ku dhaaranaye ilaa khayran waxaan qayr ahayn kuma ogi intaasuu yidhi usaama wa amaa caliyu bnu abi aalib cali bnu abi aalib faqaala wuxuu yidhi yaa allah rasuulka ilaahayo lam yudayiq illaahu calayka ilaahay korkaaga kuma cihiriyin ilaahay kuguma cihiriyin wanisaau dumarka dumarkoosi waahaa ka soo haray caaisho kaiiru waa farabadan dumarku tiraday ka batan dii wax laga sheegay aduu war mahaydi soo ee dumarku waa badan ilaahay kuma xidhin calina waa kuma waa min saadaati awliyaa casharatu lmubashiriina biljanna soo ma jeedin korkiisa wax ku istaaga nabiga marka laga soo reebo abubakar iyo cumar iyo cusmaan saddexdaasa ka fadli badan muslimiintoo dhan ma oga arrinta laga sheega caysho inay runta in kale ma wuxuu gaaray inuu nabiga kula taliyo iska da iska da nabiga marka laga reebo saddexaa ka fadli badan waa abubakr iyo cumar iyo cumaan saddexaasa ka fadli badan kan afraadu noqona iri waa awliyada ilaahay kuwa ugu fadliga badnaa iyo ambiyada ilaahay kuwa ugu fadliga badnaa meeshaas waxa ka dhacay war kama haya sowma jeed saasuu kula teliyey calina wuxuu kaloo yidhi tala kalu siiyey wuxuu yidhi wasal weydii aljaariyata gabadha addoonta tasduqa rumay ku sheegee gabad addoon ah, oo la dhihi jiray bariira mar dambe la xoreeyey markaas waa intaan la xorayn bal gabadhaas addoontahuna caaisho wa ay ka warqabtaa waa u imaa jirtay waa la joogi jirtay bal weydii waxaad tidhaahdaa marnaba ku aragtay caaisho waxaad ka shakido nin la hadlaayo ninkaan oo safwaana marna iyagoo wada hadla isagoo anuu guriga ka maqan imaana weliga maarag ii ninkan uu gurigiisa yimaadin karaa nabigu war kama hayo ii bal bilaahi calayku bal wayduyre gabadhan la tasho addoonta fadacaa rasuululah rasuulka alle wuxuu u yeedhay sala allahu calayh wasalam bariirata faqaala wuxuu yidhi yaa bariiratu bariiro hal ra'ayti ma ku aragtay fiihaa caaisho shay-an shay shaygoo yariibu ki ku shaki geliya wax ku sheki geliya marna maku arag marna ku arag nin ayadoo lahada ninkaana u imaana marna ku arag faqaalad waxay tihi bariiratu laa kuma arag waladii ilaahiyaan ku dhaartay bacaaka ku soo saaray bilxaqi xaq xaalad ku sugan tahay in ra'aytu maa ra'aytu ma aanan arag minhaa caaisha xaggeeda amran arin arrinkaasoo aqmisuhu aan ku eebeeyo arrin aan ku eebeeyo ma aanan ku arag calayhaa caaisha korkeeda qadu weligay agara arrinkaasoo agara ka badan min annahaa caaisho jaariyatun gabar inay tahay gabadhaasoo xadiidatu sinni da'deedu ay yar tahay tanaamu waxay ka hurdaa canilcajiin cajiinka ayadoo meel fiican dhigin ay ka hurdaa waa gabar yar sagaal jira lagu gurigeeyey fa ta'ti waxaa timaadda addaajinatu waxarka guri joogta daajinadu waa rida guriga dadka la nool waxarta guri joogta ayaa timaada oo guriga ku nool fata'kuluhu markaas cajiinka ka cunta weligay ceeb kale kuma ah hadalkaas waxay yidhaha culummadu waxay la mid tahay wax ceeba kuma ogi haddaan si kasta u raadiyo cajiinkaasay ka hurdoy rii cuntay ma ceeb weyn marka ceeb kuma ogi wey haba yaraatee sooma jeedi saasay ku tiri faqaama waa istaagay rasuululahi rasuulkii alle waa istaagay sala allahu calayh wasalam min yowmi maalinkiisaas maalinkaasuu go-aan taqaatuu istaagay fastacdara waa ka gargaar dalbay min cabdilaahi bni ubay ibni saloon cabdullaahi bni ubay ibni saloon in looga gargaaro in looga gargaaru dalbaday fa qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man yacdirunii yaa iiga gargaaraya min rajulin nin ninkaasoo balaqani uu isoo gaaray adaahu dhibkiisa fii ahli xaaskaydii nin dhibaatadiisu xaaska iga gaartay yaa iga gargaaray fa wallaahi allan ku dhaartay maa calimtu kuma ogi calaa ahli xaaskayga ilaa khayran khayr maahan wax kale kuma ogi waqad dakaruu waxayna ku tilmaameen oo ku sheegeen rajulan nin ninkaasoo maa calimtu aanan ku ogayn calayhi korkiisa ilaa khayran maahani wamaa kaana ninkaasuna ma ahayn yadkhulu mid u soo gala calaa ahli xaaskayga ilaa macii aniga xaal socda maahani dumarka islaameed ayadoon raggoodu la joogin ama qof maxramkaa inaad u gasho lama ogolo waa mamnuuc uma soo geli jirin intaas markuu yidhi nin saxaabiyaha istaagay faqaama waxaa istaagay sacd bnu mucaad waa nabadoonkii qabiilada reer aws saxaabi qiimo badan wey saxaabigaasa istaagay ma hadalan ka guuda <coughs> la socda nusada la socda marka nusadaan la socda marka wixiina ka maqan ha faqaama waa istaagay sacd ibnu mucaad sacad ibnu mucaad ayaa istaagay waa nabadoonkii reer aws fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka allo ana anaa kuu gargaaraa wallaahi allaan ku dhaartay acdiruka minhu waa kaaga gargaaraa in kaana min al awsi hadduu ka mid yahay qabiilada anug aan ka dhashay reer aws daradna cunuqow qoortan ka goynayna annaga qoladeenna hadduu yahay qoortaan ka jarayna iiriya wuxuu iska ilaalinaa ciifo qabin inay kacdo tolada kale oo reer khasraj ma dhihin qoortanka jarayna iiri suu isku ilaaliya saxaabigaas xakimnimadiis iyo xikmadiis iiri wuxuu hadduu yahay qoladayada qoortanka jarayna wa in kaana hadduu ka yahay min ikhwaaninaa walaalahayaga oo min alkhasraji reer khasraj ah amartanaa adaa amarna fafacalnaa waxaan ku samaynaynaa fiihi dhexdiisa amarka amarkaaga amarkaaga aan ku fulayna laakiin hadduu annaga naga dhashay la sugima goobta laga jara qofka nabiga dhibay sala allahu calay wasalam shaydaana marka durdaba kiciyey qoladii kale markaasaa nin saxaabi xanaaq oo yidhi ma annaga qoladeennaad ku fulina wixii nabigu ku amray waadaan dili karin faqaama waxaa istaagay sacdubnu cubaada waa nabadoonkii reer khasraj aa istaagay wa huwa sacd ibnu cubaada sayidu lkhasre waa sayidkii reer khasre waa nabadoonkoodii waa suldaankoodii weeye wa kaana wuxuu ahaayay tihi caaisho qabla daalika maalinkaas ka hor rajulan saalixa nin wanaagsan u ahaa maalinkaas xoogaa waxba waa simbirnixday wey waxbaa si ka noqday ee kadib laftigeeda nin saxaabi fiican wa aha laakiin maantaas waa simbirnixday wey walaakiin ixtamalatu waxaa qaaday alxamiyatu qabyaalad qabyaalada qaaday maalinkaas fa qaala wuxuu yidhi kadabta beenaad sheegtay nabadoonkii kale u jawaaba kadabta beenaad sheegtay lacamrullah baaqi ahaanshaha ilaahay baan ku dhaantay laa taqtuluhu inaadan dili karin walaa taqdiru aadanna awoodin calaa daalika inaad disho faqaama haddana waxaa istaagay usayd ibnu xudayr oo reer aws ka mida ah, oo asna nabadoon ah ama suldaan ah aa istaagay asna faqaama waxaa istaagay usayd ibnu xudayr faqaala wuxuu idhi kabadta beenaad sheegtay lacamrullah ilaahay baaqi ahanshadiisaan ku dhaartay wallaahi lanaqtulanahu waa dilaynaa oo dilaynaa oo dilaynaa fa innaka adiga laftirkaagu munaafiqunaad tahay tujaadilu waxaad u dooddaa can ilmunaafiqiin wallah hadan difaaci kan haddaan dilaynaa qofka nabiga gaaray waa kuulaatay soo ma jeed fahaara waa kaceen alkhayaani labadii qabiil al aws iyo walkhasraj xataa hamuu ilaa ay damceen an yaqtatiluu inay dagaalamaan riwaayadaha gobolay ku soo aroortayba xataa hamuu ilaa ay damceen an yaqtatiluu inay dagaalamaan waaba islay tegeenba walxaal ayay damceen rasuululahi rasuulka alle sala اllahu calayh wasalam calalmimbari mimbarkii uu saaran yahay oo leey uu dhahaya yaa iiga gargaara fanasala rasuulkii waa soo degay tiisii waaba u kaadsamay mid kalaaba kacdayba shayddaanku waa cadow legdanuu ku jira fanasala waa soo degay nabigu fakafadahum waa dejiyey xataa sakatu ilaa ay aamuseen oo sakata nabiguna iska aamusa alla wax ka qabanaya marka arrintu waa kululaada ina maca alcusri yusra mar hadday murugadu meesha ugu dambayna gaarto gargaarkii allaa dhow marka gargaarkii alle ayaa dhowey wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama baaraka calaa nabiyina